can sacd bn abi waqaasin waxaa laga wari radi allahu tacaala canhu annahu sacd bn abi waqaas qaala wuxuu yidhi fii maradihi xanuunkiisa aladii maradkaasoo halaka fii uu u dhintay wuxuu yidhi markuu la dardaarmayay dadka inay duugaan la rabay ama reerkiisii ilxaduu ii godaye lia aniga laxdan god ii qoda weeyaan oo meel eel ah ii sameeya wansubuu wansibuu kadibna idul saara oo igu taaga calaya dushayda allabina bulkeetiga amaba mutafaaliga idul saara nasban saaritaan kamaa sunica sidii la yeelay birasuuli illahi rasuulka alla sala allahu calayhi waali wasalam wuxuu leeyahay markii nafta iga dhacdo god ii qoda kadibna luxdiga iyo iilka ii sameeya markii aad samaysaan kadibna waxaad dusha iga saartaan bulukeetiga amaba dhagaxa carada laga sameeyey ee guryaha lagu dhista dusha iga saara qardhibis iga dhiga weeyaan taagitaan saas iyo dul saara sida nabigeena la yeelay calayhi salaatu wasalaam annaga waad aragtaan waxyaabo badan baa qardibis laga dhigaa oo waxaa weyaan dusha laga saaraa dadka meydka qofka markii godka la geliyo kadib la dul saara weyaan xadiidku waa lix boqol iyo afartan iyo kow xadiidku waa xadiidka lix boqol iyo kow ee afartanaad weyaan marka qaar waaa annaga waxaan ka dhignay alwaax baa la saara alwaax yaryara la jaraa saasaa loo saaraa meelaha qaar oo bacaadka badan fuusta ayaa inta la jeexaa la saaraa meelaha qaar waxaa la saaraa dhagxaan balbalaarsan ayaa la saaraa kadibna inta bartamaha cara a ah lagu buuxiyaa eh, eh, eh, xashiishii geeda ayaa lagu buuxiyaa laakiin sida nabigeenna calayhi salaatu salaam la yeelay hadeertaana xarameynka lagu aaso dadka bulkeetigaas ka samaysan carada ka samaysan ayaa la saaraa oo lagaga dhigaa qardhibis amaba meydka lagu qariya intaan carada kore lagu shubin weyaan saas yeel ayuu leeyahay ninka la yihah ibn abi waqaasin radia allahu tacaala canhu ardaa xadiidka lix iyo laba iyo afartanaad can abilhayaaj waxaa laga wariyey ninka abilhayaaj la yidhaahdo alasadi ee ree asad aha abilhayaaj ninka la yidhaahdo magaciisa waxaa la yidhaahdaa xayaan ibnu xusayn bisaad xayaan ibnu xusayn ayaa la yidhaahdaa ninka isaga waa taabici waana iqa saxaabada uu wax ka wariyay waxaa ka mid ah sayid cali radia allahu tacala canhu ardaa iyo waxaa ka mid ah camaar bnu yaasir ayaa ka mid ah abulhayaajkaas abilhayaajkaas ayaa wuxuu leeyahay qaala wuxuu yidhi abilhayaaj qaala lii wuxuu yidhi cali bn abi aalibin sayid caliya wuxuu yidhi radia allahu tacala canhu ardaa alaa abcadaka miyaan kula diraa on kula bixiyaa calaa maa amar ma kula bixiyaa bacatanii uu igu diray ila bixiyey calayhi dushiisa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam amar uu nabi maxamed ii dhiibay calayhi salaatu wasalaam ood ila diray uu yidhi arrinkaa fuli ood ii adeejiyey adnama kuu adeejiyaa arrinkaa muxuu yahay dabcan balaa weyaan ii sheeg an laa tadaca waa inaadan ka tegin timhaalan sanam amaba sawar taagan ilaa haddii aad aragta tamastahu waad tirtirtaa ood burburisaa walaa qabran qabrina ma aragtid mushrifan kor taagan ilaa sawaytahu waad sintaa oo waxa weeyaan hoos baad u dhigtaa saas ayaad nabigeenna calayhi salaatu wasalaam igu diray abilhayaaj oo adna saas ayaan kugu dirayaa ayuu yidhi ninka la yidhaahdo cali bn abi aalib radia allahu tacala canhu ardaa marka ninkaas adeegaas ayaa loo dhiibay laba arrimood oo nabigeenna sayid cali u dhiibay ayaa loo dhiibay annagana waa u dirsannaha oo annagana u dirannahay weeyaan maadaama sayid cali loo dhiibay abilhayaajna loo dhiibay annaganana soo gaartay oo waan u dirsannahay weeyaan qabri kor loo taagay oo la dhisay ma jira ilaa in la simo oo la dumiyo iyo sawar iyo sanam taagan lama arka ilaa waa la baabi'iya oo la tirtiraa arrinta ayada marka waa laba shay oo munkaraad ah labada shayba in la zuuliya ayaa marka laisfaray laakiin waxay u khuduucaysaa maraatibi takhyiiri اlmunkar munkarka maraatibta in lagu bedelo lisfaray man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi fain lam yastaic fabilisaanihi fain lam yastaic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan waxay culimmada nooga sheekeeyeen xadiidka axaadiistan xadiidkan iyo xadiidka la midka ah ayaa raggii jaamica alislaamiya madiine dhigan jiray dufacaadka iyo kooxihii u horreeyey xadiidkana loo soo akhriyey meel marka sayx la yidhaahdo oo haddaba xaafad la yaqaano ahoo u dhexaysa masjid nabowi calayhi salaatu salaam iyo u dhexayso ayaa marka meela lagu gada waxyaabahan quruxda iyo sawiradan taagtaagan iyo waad garanaysaan moogta adduunka de meel walba iska jira dhibaatadaas ayaa jiri jirtay ardayda markii laga soo qaado jaamacadda marka meesha ayaa lagu dejiyaa kadibna markaas xaramka intaa yaroo udhexaysa adiga nus kilomitr ama todoba boqoloo mitr ay u lugayaan ilan zaxmadaas waxyaabahaas ay basas ka cararayaan ilaa haddana weli sidii ayaa ardayda loo guuriyaa oo loo muxuu ahaa daabulaa waxaan kala jeedaa marka ardaydii waxay yihahdeen waa issoo aruursanay raggii odayaasha ahay oo ka qayb galay rag ka midaan aragnay oo noogu sheekeeyey nabigu muxuu yidhi calayhi salaat slaam walaa timhaalan ilaa tamastahu waad baabi'isaa nin bur iyo dhagax iyo wax buu soo qaatay kadibna maxallaadka iyo dukaamadii qalabka lagu iibinayay ayaa marka lala galay in muxuu ah la burburiy <laughs> marka arinta ayada ficlan waa sax marka dhan laga fiiriyo oo waa munkar zuulin laakiin maraatibti qofka gacanta wax ku zuulinaa waa wixii adiga aad gacantaada aad ku hayso reerkaaga familkaada wixii munkaraadoo ka dhacaan macallin baa tahay ardaydaada wama ilaa daalika ciddii adiga aad suldo ku leedahay weeyaan arrintaas marka zuulintaas munkarkaas waxaa laga rabaa weliyi amriga qofka madaxda ah oo muslimiinta madaxdu ah amaba gobnatooro ha noqdo marka iyada d iyo b c iyo waxaad ku magacawdaanba amaba mid ka sarreeya ha noqdee ninka madax ka ah meesha iyada ah ayaa mas ah oo laga raba inuu gacan ku zuuliya adiga marka cilmiga amaba daaciga amaba eh, mxuu ahaa ninka odayga oo khayrdoonka dowrkaada wuxuu noqonayaa markaas oo kale inaad ninka madaxda tirada waxaan duulin haddii aad zuulin weysana cuqubo adduunya iyo mid aakhara ayaa ku qabsanayso xumaantan adiga ayaa mas-uul ka azuuli carabkaaga marka la rabaa dadkiina aad wacdiso oo tirada war waa muxaram ilaahay ma ogola subxana wa tacaala walaa rasuuluhu ma ogola azuuliya laakiin inaad muxuu ahaa munkarka se tirahdo hadda misaa munkar oon aragna maalintii boqolaal munkar boqolaal munkar inta masjid guriga udhexaysa haddii mid walba la yidhahdo gacantisaa ku zuuliya adduunka maxaa dhici lahaa de mashkilad weeyaan xuduudda xataa in la ogo nin walba ooga haddii ay dhici lahayd ninka oga cuqdad u yar qabto inaad tihahda dhagax aad nafta kaga qaado o tira muxsin u zinaystay ayaa dhici lahayd sooma arrintan marka waa hawl u baahan broces iyo dariiqo dheer u baahan weeyaan dariiqo dheer u baahan xitaa nabigeena loo keeni jiray alai slat munkaraadka qaar amaba eh, xuduudaha qaar ayaa nabiga loo keeni jiray zanaytu ayaa nin la dhawaaqaya ama gabar baa waan zinaystay leedahay intay caloosa u taabatay leedahay uurkan miyaad aragtaa waa zina markaasaa nabigu wuxuu leey alayh slat slam manaa idhaf ka jiraan muwaalanta seega ku jiraan idra'u alxuduuda bishubuhaat marka howlaha ula sahlan maaha markaasaa leeyahay islaantan uurka ilaa ka dhasho hebelow adig mas-uul ka noqo kadibna way dhali markay dhasho ninkii waa keeni markaasuu le canugan ilaa uu ka barbaaro ood naaskaada ka jaqe ood muxuu ahaa ka go'a kadibna ii keen markaasa waxay keenaysa islaantii iimaankeeda arka iyadoo marka canugii oo muxuu aha rooti cuna oo inta naaska ka go rooti cuna oo nin weyn noqday ay markaasa ah, mxuu aha uu nabiga calayi slat slam kadibna in lagu fuliya marka waxaan kala jeedaa masaladan marka tagyiir munkarka ah u qumaysaa horaan waxaan u sheegnay munkarka haddii aad munkar ka weyn ka ratibma looma dhowaanayo haddii munkar lamid u ah imaanana waa maxaa ijtihaad haddii munkarka uu zuula macruuf uu muxuu booskiisa imaanana waxaa weeyaan waa la zuulinaya wahaakada marka waa in arrinta ayada aad loo ilaaliyo oon waxaa weyaan garuunka iyo burarka lagula boodin iyo bamamka ayb xadiidka lix boqol iyo labaiyo afartanaad xadiidka lix boqol iyo saddex iyo afartanaad can jaabir waxaa ln cbdilahi radi allahu tacala anhu canhuma qala wuxu uri jabir bn cbdilah nahaa wuxuu diiday rasul rasulka all sal slm an yujasasa in la nuuradeeyo oo raangi la mariyo alqabru qabriga wa an yuqcada calayhi in lagu dul fadhiisana nabiga wuu diiday calayhi salaatu salaam wa an yubna calayhi in la dullisana wuu diiday oo nabiga calayhi slat slam wuxuu le qabriga in muxuua kor loo qaado dhiso lama ogolo waa nahyi nabigaana ka sugan sal allahu aleh ali waslem xadiidka lix boqol iyo afar iyo afartanaad can waxaa laga wariyay alhanawi marhad ninka la yihahdo magaciisa waxaa la yihahdaa kanaaz ibnu xisn kanaaz ibnu xisn ayaa la yidhaahdaa saxaabada nabigan ayuu ka mid ahay sala allahu aleh nabiga geeridiisa laba sana unbuu ka dambeeyey khilaafadiiseed abubakr toban iyo labad marka hijrada nabigeena ahayd waxaa laba sana ka yaro xataa nabiga ka dambeeyey marka khilaafada nabiga mxuu ahaa khilaafadiisiid abubakr sanadka markuu ahaa labiiy tobankii ayuu geeriyooday abimarad ayaa wuxuu leeyahy alhanawi qaala wuxuu yidhi abimarad qaala rasu rasulka wuxuu yidhi sal slam laa tajlisuu wala ku dul fariisanina cala alqubuuri qubuurta ku dul fariisanina walaa tusalluu ilayha xaggeedana ha u tukanin oo qiblaha ka dhiganin ayuu nabigeena sal allahu aleh wasalam marka qiblada masjidka in qabri la mariyo lama ogola in laga dul fariistana lama ogola sidoo kale dulfadhi hadii la diiday in lagu dul socdo ka warrama ayadna waa min baabi wla min baabi owla weeyaan baabulmeyiti qofka meydka oo dhinta yucradu waxaa loo bandhigi doonaa markuu qabriga ku jira calayhi dushiisa maqcaduhu booskuu fadhiisan lahaa ama jannada uu ka geli lahaa ama uu naart ka geli lahaa ayaa loo bandhigi doonaa saas ayaa muxuu ahaa ayuu u baabaysa imaamka axaadiista cadaynaysana noo imaan doontaa insha allahu tacala xadiidka lix boqol iyo shan iyo afartanaad can cabdillahi bni cumar waxaa lagu radi allahu tacala canhuma ana rasula rasulka sal slm qaal nabigeena wuxuu yidhi ina axadakum midkiin idaa maata hadduu geeriyooda curida waxaa loo bandhiga calayhi dushiisa maqcaduhu booskuu ka fariisan lahaa booskuu fariisan lahaa ayaa loo bandhigaa bilkhadaati aroortii iyo walcashii galabtii ayaa loo bandhigaa weyaan maqcaduhu booskii uu u fadhiisan lahaa uu u dambayn lahaa ama naar ha noqoto ama janno ha noqotee ayaa loo bandhigaa weyaan idaa maata hadduu dhinto in axadakum midkiin idaa maata haduu geeriyoodo oo qabriga la geliya waayaane curida waxaa loo bandhigaa calayhi dushiisa maqcaduhu makaano fadhigiisii iyo booskiisii bilkhadaati aroortii walcashii galabtii intuu barsakha ku jiro weeyaan oon qiyaamada ayna dhicin in kaana hadduu yahay min ahli اljannati ahlu janna hadduu yahay fa min ahli اljannati ay famaqcaduhu makaano fadhigiisa oo min maqaacid ahli اljannati famaqcaduhu makaano fadhigiisa oo min maqaacid ahli اljannati ayaa loo bandhigaa weeyaan wuxuu leeyay marka fa min ahli اljannati ay famaqcaduhu booskiisa ayaa loo bandhigaa oo min maqaacid ahli اljannati ayaa loo bandhigaa weeyaan min ahli janna wain kaana hadduu yahay min ahli الnaar ahlu naar hadduu yahayna fa min ahli naar ay famaqacduhu min maqaacid ahli naar ayaa loo bandhigaa weeyaan booskii uu naarta ahlinaarka ka yeelan laha ayaa loo bandhigaa fa yuqaalu waxaa loo dhihi marka haadaa kanaytu maqcaduka booskaada weeyaan xataa yabcahaka ilaa uu kaa ku soo saara allahu alla weyne yowma alqiyaamati maalinta qiyaama qof kastao annaga naga mida boos ayuu jannadana ku leeyahay ilaahana sii subxaana wa tacaala boosna naarta ayuu ku leeyahay booskaas marka qofka uu ahlu jannada ku leeyahay maalinta qiyaamo ayaa waxa weeyaan tabdiil loo samayn doonaa kii ahlu janno noqday booskiisii qof ah kale ahlunaar ayaa lagu bedeli ahlunaar ayaa lagu bedeli kii ahlu janno eh, muxuu ahaa eh, boos ku lahaa oon naar noqdayna sidoo kale qof kale ayaa lagu bedeli lidaalika nabigeena sala allahu alay ala slm xadiidkan uu ku caddaynaya qofkii markii uu dhinto oo qabriga la geeyo waxaa la tusini booskii uu jannada kulahaa ayaa la tusini waxaa kaloo la tusini booska uu naarta kulahaa ayaa la tusini weyaan labadii boos ayaa la tusini halkaas ayuu markaa ka eeganayaa ka fiirsanayaa qofkii saas ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waali wasalam aroortiina waa loo soo bandhigay la tusi galabtuna la tusi maxaa loo yeeli qofka muminkaa inuu farxad iyo bahja iyo muxuu ahaay suruur uu ku noolaado iyo barwaaq iyo khayr uu ku noolaado qofka ahlu naarka ahaana uu cadaab iyo muruga iyo tiraanyo iyo muxuu ahaa iyo argagax uu ku noolaada ayaa loo tusinaa subax galab weyaan saas weyaan arinta axaadiid kale ay arinta cadaynaysa weyaan baabu su'aali qabri qabriga su-aashiisa iyo wacadaabihi qabriga cadaabkiisa ayuu baabkan u baab yahay xadiidka lix boqol iyo lix iyo afartanaad can anas bn maalikin waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu ana rasuula rasulka alle sal l slem qaala nabigeena wuxuu yidhi ina alcabda addoonka idaa wudica haddii la dhigo fii qabrihi qabrigiisa oo watawallaa canhu ay ka jeestaan oo ay ka laabtaan asxaabuhu dadkiisii asxaabtiisa ahaa qaraabadiisii iyo saaxiibadii iyo ummaddii ay ka laabtaan wa inahu alxal inahu isagana la yasmacu maqla qarca nicaalihim kabahooda shanqarta shanqartooda uu maqli kabihii dhawaaqoodii dacaskii dhawaaqiisii iyo kabihii muxuu ahaa shanqartoodii uu sii maqli ataahu waxa u yimaadaan malakaa malag baa u yimaadaan fayuqcidaani way soo fariisiyaan fayaquulaani waxay u yidhaahdaan lahu isaga wayaane maa kunta maxaad ahayd taquulu mid yihaa fii hada arajul ninkan nebi maxamed baa loo soo bandhiga marka markaasaa la dhihi doonaa ninkan maxaad muxuu ahaa dhihi jirtay ama maxaad ka leedahay limuxamadin baa loola jeeda sala allahu caleyh wasalam fa ama almuminu dadka labay noqonayaan marka mumin iyo munaafiq bay noqonayaan fa ama almuminu qofku muminka miya fayaquulu wuxuu dhihi doonaa ashhadu waxaan markhaati ka ahay annahu isaga cabdullahi addoonka inuu yahay iyo warasuuluhu adeegiis inuu yahay fayuqaalu lahu waxaa loo dhihi doonaa undur fiili ilaa maqcadika booskaadi oo min annaari naara fiili weyaan waa la tusi booska naarta ku haya la tusi faqad abdalaka allah alle wuxuu kugu badelay bihi isaga maqcadan boos oo min aljannati jannada ka mid a ah, fa jamiican labadiiba indhaha ayaa loo saari booskii naarta ahaa ood lahaan lahaa ayaa la tusi iyo cadaabki iyo zaquumki iyo xayaadki iyo dhibaatadii ayaa indhaha loo saari kii wanaagnaayna waa la tusi markaas le booska naart kuleed kaas weyaan ilahay baa kaa kugu bedelay alla ku mahadi subxaana wa tacala zaada fii riwaayat اbukhaari imaam buhaari riwaayadiisa wuxuu ku kordhiyey wa ama almunaafiqu munaafiqa miya iyo alkaafiru gaalka miya fa yuqaalu waxaa loo dhihi doonaa maa kunta maxaad ahayd taquulu mid yihaa fii hada rajul ninkaan maaad muxuua kala ahayd weyaan ma rumaysneed mama beenin jirtay ma taqaanay maadan aqoon miya diintiisa isku ahaydeen fa yaquulu wuxuu dhihi doonaa laa adri waxba kalama socdo fayaquulu wuxuu dhihi doonaa laa adri ma ogsooni kuntu waxaan ahaa aquulu mid yidhaahda maa yaquulu naas dadku waxay yidhahdaanaan dhihi jiray fa yuqaalu waxaa loo dhihi doonaa laa darayta ma ogaatid walaa talayta waxba maad akhrisid waxna ha akhrin waxban ha ogaan wayan inkaara kugu dhacdo wayudrabu markaasaa lagu dhufin lagu garaaci doonaa bimaariqa burur iyo garuumo ayaa lagu garaaci doonaa oo min xadiidin bir ah darbatan garaac ayaa lagu dhufan doonaa iyo dhufasho fayasiixu markaasuu dhawaaqi doonaa sayxatan dhawaaq ayuu dhawaaqi doonaa yasmacuhaa dhawaaqa waxaa maqli doona man ayaa maqli doona duul iyo qof ayaa maqli doona iyo dad amaba man mxuu ah cid ayaa maqli doonta yelihi mxuu ah ku dhoweeyaan yasmacuhaa waxaa maqla man ayaa maqla duul yelihi la xiriira weeyaan amaba koox la xiriirta hayra haqalayni jinni insi aanan ahayn jinni insi haddii ay maqli lahayn labada way baabi'i lahaayeen weyaan way halaagsami lahayn siduu nabigeena cadi sal slam riwaayad kale xadiidka lix boqol iyo toddoba iyo afartanaad can bara bni caazib xalw radi allahu canhuma an nebi wuxuu ka wari sal sl qal nabigan wuxuu yidhi idaa uqcida haddii la fariisiiyo almuminu qofka muminka fii qabrihi qabrigiisa utiya waa loo imaani uma kadibna shahida uu qiro an laa ilaaha ila allah uma intaa kadib shahida wuxuu qirayaadha an laa ilaaha ila allah saas ayuu qiraya weyaan qofka muminka ah markii qabrigiisa la dhex fariisiiyo kadibna labada malagaa laa ilaaha ila allah ayuu qirayaa weyaan fadalika arrinka isaga qiritaanka isaga qowluhu tacaala qowlka alla weeyaane yuhabitu wuu sugaya allahu alla weyne alladiina akhyaartii muminiintii aamanuu alliinabi rumeeyey bilqowli ayuu ku sugayaa orah iyo dhihitaan ayuu ku sugayaa athaabita ee sugan weeyaan saasuu rabbigeen le subxaana wa tacaala marka dadkaas muminiinta ayaa waxau ilahay u sugi wayudilu llahu alaalimiin wayafcalu llahu maa yashaa xadiidka lix boqol iyo sideed iyo afartanaad can ibni cabaas waxaa lagu radi allahu tacala canhuma qala wuxu abdullahi bn cabaas mara nabiyu nabiga ayaa soo maray sal allah alay slam calaa qabrayni laba qabri ayuu soo maray faqaala wuxuu yidhi inahumaa labadan qabri miymiya inahumaa labadan qabri la yucadabaani waa la cadaabaya wamaa yucadabaani looma cadaaba min kabiirin wax weyn ama mid weyn xaggii looma cadaaba uma qaala wuxuu yidhi bala inay weyneen iska daaye way weyn tahay ama axaduha midkood miya fa kaana wuxuu aha yasca dadka ku dhex maro oo la dhex socda binamami isku dir wa ama axaduhumaa kan kale miya wuxuu laa yastatiru midaan iska asturin oon iska ilaalinin min bowlihi kaadidiisa weeyaan qaala wuxuu yidhi ibnu cabaas uma ahada nabi wuxuu qaaday cuudan laan ayuu qaaday amaba muxua qori yar radban ee qoyan fakasarahu nabiga wuu kala jibiyey binayn laba ayuu ka dhigay uma qaraza wuxuu ku tallaalay kula waaxidin mid la arka oo minhuma iyaga kamid mid calaa qabrin qabri ayuu ku talaalay uma qaala wuxuu lacalahu waxaa laga yaabay yukhafafu in laga fuudayo canhuma ayaga maa lam yaybasa intaynan angegin ayuu nabig yihi sala allahu aleh ali wasalam xadiidkan wuxuu caddaynayaa laba xaaladood oo khatar ah oo cadaabalqabriga lagu muta tan koowaad waxaa weeye namiimada dadka in laisku dirdiro waa arrin aad u liidan qofka inuu qasdana lama ogola inuu muxuu ahaa uu iska noqda mooga inuu noqdo oo si aanan muxuu ahaa hayr mubaashir ah uu dad iskugu diran oo halis mararka qaar waxaa laga yaaba qof inuu muslixnimo u baxa oo dad baan islaaxina amaba wax baan wanaajina amaba laba faamil laba reerood ee haysanin inaag inuu islaaxin u aado kadibna wax alla wixii uu kan ka maqlay uu kan kale u sheega kan intuu ka maqlin uu kan u gudbiye kan muslixa mise mufsid mufsid waa laakiin waa khayr doon kan min muriidin alkhayri lam yusibhu marka qofka namiimka isagoon xataa ogeyn ayuu namiim in laiska ilaaliyo labadaas marka qofka aanan samaynin cadaaba qabriga khatar buu ugu jiraa waa qodob qodobka labaad nabigan wuxuu sheegay sal slm isagoo muxuu ahaa adduunkan jooga ayaa wuxuu labadan qof waa la cadaabaya wuu caddeeyey cilmuulqaybka isagana ayaa garan kara ilaa man irtadaa min rasuulin fa inahu yasluku min bayni yadayhi min khalfihi rasada marka cilmuqaybkana inuu allah subxana wataala asagaa la gooni noqday malagi loo soo dhiibo ama rasuul loo soo dhiibo moo iyana cid kale ogan karta maanta lama dhihi kara hebel ninkan waa ahlunaar meeshaan ku jira qof inuu yihah ma dhihi kara suuragalna ma aha ma dhihi kartid naam lakin waxaad dhihi kartaa qof gaalnimo ku dhinto ahlunaar weyaan qofkii muslimnimo ku dhinto insha allahu tacaala waa ahlu janna guud ahaan waad iska dhihi karta lakin hebel waa ahlunaar hebelna waa ahlu janna nabi moxamed uusu sheegay sal lla slm walaa rabbigeenna qur-aanka uusan ku sheegin arrinta iyada arrin loo ogolya ma aha waa noo imaan doonta insha allahu tacaala arrimo noocaas ka agdhowoon aad ugu fogeyn marka nabiga wuxuu sameeyey ficil cajiiba qori ayuu soo qaaday aan muxuuah laan ayuu soo qaaday qoyan kadibna nabigu u kala jibiyey labada qaybood iyo labada qabri kala geliyey kadibna wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa cadaabkii in laga fududeeyo intayna qalalin arinta ayada marka culimada tafaasiir badan bay ka bixiyeen ikhtilaaf badan oo isku khilaafeen laakiin sida u dhow insha allahu tacaala tafsiirkeeda nabigeenna waxaa loo waxyooda oo la yidhi labadan qabri xaaladooda haddii aad laantan qaado ood kala jebisa ood gelisa cadaabkii ilaa ay ka qalalayaan waa laga fududaynaya in la yidho loo waxyooday waa iska caddahay waa kow tan labaad cilada keenaysa in aan qabriga maadaama eh, laamanka ilaa ay ka qalalin oo markay qalalaan kadib maxaa cadaabkii uu sidiisa ugu soo noqonaya oon loo fududaynaynin culimmada waxyaaba badan bay ku sheegaan laakiin waxa ugu muhiimsan waxay leeyihiin labadaas laamood waxauu intay qoyan yihiin way tasbiixsanayaan way tasbiixsanayaan meesha haddii tasbiix ay timaadana takfiif inuu imaado iyo adi waxyaabay culimmada sheegaan laakiin muhiimadda waxay tahay in nabigeena calayhi sala slam labada laamood labadaas laamood oo halka laam isku ahaa u kala jebiyey in sababtooda cadaabka looga khafiifina cadaabka sababtiisana ay ahayd isku dirdir iyo kaadida ay ahayd intaasuma anaga aan xaqiijin karnaa wixii ka dambeeya waa tafsiiraat iyo ijtihaadaat ama asiibi karta amaba gafi karta walcilmu cinda rabbika tabaaraka wa tacaala ayb xadiidka lix boqol iyo sideed iyo afartanaad can cabaas waxaa lagu radi allahu tacala canhuma qala wuxu yidhi bdulahi bn cabaas mara nabiyu cafwan walafdu muslim lafdiga muslimna wa huwa riwaayatun cinda albukhaari fii kabiirin wax weyn fii kabiirinta marka macneeda maxay tahay ama min kabiirin waxaad tihahdaba kabiirin labada waa lagu magacaabi karaa kabiirin wax weyn ayagoo ma arkaynin wayaan dad isku dardarka iyo iyo kaadida wax weyn uma arkaynin waxaa kaloo tafsiir kaleu noqon karaa fii kabiirin tarkuhuma in laga taga wax ay culusta maahan inaad maanta dad isku dirin ood bini aadam bini aadam ugu sheekayn ma culusa waa maya sidoo kale inaad muxuu aha kaalida qof iska ilaaliyo oo iska duwana ayadna wax weyn ma in laga taga marka waxay culus tahay ma ahayn wax inay culusta ma ahayn midda kale dadka qaarna inay u arkin a ah, laga yaabaa isku dardarka iyo waxyaabahaas marka labada tasirba tafsiirba waa la saari karaa weyaan wallahu aclam xadiidka lix boqol iyo sagaal iyo afartanaad can umilmumin waxaa la weli caaisha radia allahu tacala canha wardaha ana yahuudiyatan gabar yahuudiyad ayaa dakhalat calayha usoo gashay caaisha radi allahu tacala anu ardaha fadakarat waxay sheegtay cadaaba alqabri qabriga cadaabkiisaa sheegtay gabadha yahuudiyad ahed faqaalat lahaa waxay u tidhi acaadaki illaahu allah kaa badbaadiyo min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa allah kaa badbaadiyo caaisha markaasa ugu horraysa cadaabaqabriga sheekadiisa mooyaan fasa'alat caaishatu caaisha waxay weydiistay way weydiisay rasullahi baa weydiisay can cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa wax ka weydiisay faqala wuxuui nacamha cadaabu alqabri qabriga cadaabkiisa xaqun waa xaq weeyaan qaalat waxay tiri caaishatu radia allahu wardaha famaa ra'aytu maanaan arkin rasuula rasuulka al sal slm bacdu intaa kadaashe salla isagoo tukaday salaatan salaad ilaa hadduu tukada tacawada wuxuu alla ka mangeli jiray min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa weeyaan gabadhaas yahuudiyadda ah diintiisa nabi muuse ma haysan jirin muxarafba ha noqoto haddii ay rabto oo ha taxriifiyana laakiin diin samaawi asalkeeda uu yahay ay haystaan marka diintan samaawiga ah oo ay wax ka haystaan qaybna way bedeleen yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi waxna waa u baaqi ahaa marka waxyaabaa u baaqi ahaa oy haysteen waxaa ka mid ahaa in cadaabka qabriga uu jira ayaaba u baaqi ahaa oo ilaah laga magangala subxaana wa tacaala arrintii ay marka uu sheegtay caaishana jawaabtaas ayay ka bixisay oo nabigeenna weydiiy sal slm nabigeennana cala sl slam wuxuu caddeeyey qabriga cadaabkiisa inuu xaq yahay xadiidka lix boqol iyo kontonaad dad hadda muslimiin sheeganaan oo akhyaar sheeganaan oo diin sheeganaan ay axaadiistan kulli inkirayaan oo cadaabalqabrig waxa la yihahda lama arkale weeyaan kolleyba qofkii cadaabalqabri inkira adduunkan ku inkira qabrigu kula kulmi shaki ma lahan qabrigu kula kulmi wayaan xadiiska lix boqol iyo kontonaad can anas waxaa lagu radiya allahu tacala anu ardaa ana nabiya nabigeena sal l slem qaala nabigeen wuxuu yidhi lowlaa anlaa tadaafanuu inaadan inaad isduugtaan inaadan isduugin haddii ka baqaynin lowlaa anlaa tadaafanuu inaadan isduugin haddii aanan ka baqaynin la dacawtu llaha alla weyne ayaan baryi lahaa an yusmicakum inaydun maqashiya min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa wax ka mid ah inaad maqashaan oo dadka alaaladkooda iyo qayladooda iyo buuqooda iyo dhibaatada haysto inaad maqashaan wax yar un ayaan ka maqashiin lahaa laakiin haddii arrintaa ay dhacdo waxaan ka baqay inaad isduugi weydaan oo qofkii qariibkaad ahaa oo qabriga markaad ku sii ridaysaba cadaabkii iyo muxuu dhawaaqii iyo hawlihii aad maqashay xaggeed muxuu istaagaysaa qubuurta inaad ka carartaan oo cid isdugta lawaya la waayo ayaan ka baqay ayuu nabig yihi sal alla alay wayna dhicilad ficlan baabun maa yuqaalu cinda duuul maqaabiri qubuurta marka la gala waxaa la dhaha dikriga ama ducada iyuu baabkan u baab yahay xadiidka lix boqol iyo kow iyo kontonaad can caaishata waxaa la wariyey radia allahu tacala anhu ardaha qaalat waxay yihi ummuminiin kaana rasuulula nabiga wuxu ay sal slem kulamaa goor alla goortii kaana uu ahaaday leylatahu habeenkeeda min rasulilah rsulka al sal slem habeenka ayada tookadeeda ah ilaa nabiga xaasaskiisa mid walba habeenkeeda ayuu siin jiray waxaa weeyaan waa tii rabbigan subxaana wa warubaac fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxida waatuu rabbi le subxaana wa tacaala marka haweenka in la badiyo oo laba iyo saddex iyo afar la guursada waa manhaj nabowi ah waa manhaj rabbaani ah inkastoo iyaga ay dhibsadaan dumarka oy u arkaan wax aad ugu culus laakiin waxaa waa manhaj rabbaani ah ninka naag kaliga ma taxamuli karta mustaxiil wa inay nin maxaa yeele islaanti umal bay noqoni islaanti way mxuu xayd baa ku dhici islaanti way iska cajisi mararka qaar way xanaaqi muxuua ah gafurkay u taagi ninkii wabilahi tawfiiq albaabkiisa waxaa lagu qufil baa lagu dhiijini soo ma garan wax badan baa jira dumarkana raalli ha ahaadeen baabkan waa baab muxuua ah iska furino adinkana soo tuur annagan aan tuurna marka waxaa weeyaan waxaan kala jeedaa marka nabigeena ala sl slam xaasaskaas tirar badan ayuu lahaa xaasaska ayaga marka mid walba midi kale inta xaq ay leeda siin jiray habeenkeeda iyo maalinteedu siin jiray nabigeena cala slat slam xitaa markii aad malakulmowdkii iyo sakraatulmowdkii nabigeena cala slat slam uu soo gaaray waad garanaysaan habeen walba isagoo la qaada oo la dhiga ayaa guriga la geen jiray gurigaa geeya gurigaa geeya gurigaa saasaa nabiga loo warin jiray cala slat slam qasmiga in la ilaaliyo isagoo xataa sakraatulmowd ku jira ayuu nabigeena mxuu aha ka tegi waayey calayhi salaatu wasalaam marka habeenadii habeen kastoo marka iyada aad soo mara oo caaisha tookadeeda ay noqoto radia allahu tacala an ardaha waxay leedahay kulamaa goor alle goortii kaana ay ahaato leylatuha habeenkeeda min rasul rasulka al sl slm yakhruj nabiguu bixi jiray min aakhir leyl habeenka akhirkiisa ila albaqiici qubuurta baqiic oo masjidka nabowi dhanka mxua qorax kasoo baxgeed ka saaran ayuu nabigu bixi jiray calayhi salaatu wasalaam haddaba qubuurta lagu dugo dadka weeyaan fayaquulu wuxuu nabigan dhihi jiray assalaamu nabadgelya calaykum dushiina allah yeela daara qowmin yaa ahla daar waa in mxuu xarfunida oo maxduufa ah loo qadaro weyaan asalaamu nabadgelye calaykum dushiina allah yeele yaa daara ay yaa ahla daar weyaan yaa daara qowmi muminiin ay yaa ahla daara qowmi muminiin qoom qoomka iyo qolada muminiinta a ah daartoodiyey daartoodiyow wa ataakum waxaa idin yimid maa tuucaduuna wixii lidin yaboohay qadan berri weyaan maa tuucaduuna wii lidin yaboohay wa ataakum waxaa maa tuucaduuna wixii lidin yaboohay oo inaad dhimanaysaan kullu nafsin daa'iqat almowti waa idiin timid weeyaan meesha nuqdadan ku jirta waa nuqdo khata ah oo hadan ka dambaysa weeyaan faasilo ayaa la rabay in la geliyo wa ataakum maa tuucaduuna faasila inaad gelisaan ama koomo waxaad u taqaanaan kadibna hadan nuqdada ka dambaysa fulstobka in laga saaro weeyaan hadan berri ayaa muajaluun lidii adinka laaxiquuna waa idinsoo haleelaynaa allaahuma allahyow ikfiru dhaaf liahli baqiici lharqad baqiic meeshaan bannaanka oo baqiic la yihahda oo geedka qarqadka la yihahda loo nisbeeyey aad buu ugu bixi jir geedka qarqadka dhigriga ama loo yaqaano oo qubuurta waxyaabahaas eh, lagu aasi jiray eh, lagu muxuu ahaa lagu muxuu aha kafanin jiray ama lagu qardhibis lagaga dhigi jiray dadkaas ku jira qubuurtaas baqiicilqarqad loo yaqaan baqiic waa meesha bannaan oo muxuu ahaa loo yaqaano magacaas qarqadkana geedka ka bix jira ayaa loo nisbeeyey allahuma alla iqfir dhaaf liahli baqiici qarqad baqiici qarqad dadka ku jira ilaahay muxuu ahaa dembigooda dhaaf weeyaan saasuu nabigan habeen kasta samayn jiray baabulxadi gubaabin laisku gubaabiyo calaa ziyaarati lqubuuri qubuurta in la ziyaarto lasku gubaabiyo laisku booriyo ayuu baabkan u baabiyo weyaan xadiidka lix boqol iyo laba iyo kontonaad can abi hurayrata waxaa la wariyey radia allahu tacala anu arda qala abu hurayra zaara nabiyu nabiga ayaa ziyaartay sala allah alay qabra ummihi hooyaday qabrigeeda ayuu ziyaartay fa bakaa kadibna nabigu wuu ooyey wa abkaa dadkan wuu ka oohinsiiyey wa abkaa wuxuu ka oohinsiiyey man saxaabadii oo xowlahu dhinacihiis ahd ayuu ka oohinsiiyey fa qaala kadibna wuxuu yidhi hadalka oohinsii kan wayaane istaadantu rabbii rabbigayga ayaan idin weydiisay fii an astakfira inaan dembidhaaf u weydiiya laha hooyaday weyaan falam yu'dan lii lima idmin wasta'dantuhu idin ayaan ka weydiistay oo idin ayaan fasax ayaan weydiistay fii an azuura inaan ziyaarta qabraha qabrigeeda fa udan lii waa lii idmay fazuuruu war ziyaartahay alqubuura qubuurta ziyaarta fa inahu ayada tudakir waxay qofka xasuusisaa almowta geerida ama aakhirada ayaa xasuusisaa sida riwaayadka sugan weyaan nabigeena calayhi sala slam hooyadiis ayaa maalin maalmaha ka mid nabigeena sheegay sala allahu caleyh wasalam qabrigeeda ayuu ziyaartay markaasaa waxaa weeyaan wuu ooyey qabriga ayuu ku dul ooyey ilaa saxaabadii agagaarkiisa aday wada ooyaan kadib nabigeena wuxuu yidhi sal slam ilaahay baan weydiistay in hooyaday aan dembidhaaf ilaahay weydiiye waa liiga diiday ma kana mumini ma kana lmuminuuna ayaddii xasuusiya wma kana lnabiyi wma kaana koru dhahde qofko hal qof ma kana lلnabiyi an ystakfiruu lmushrikiin walow kanuu ulii qurba min bacdi maa tabayana lahum anahum asxaabu ljaxiim uma haboono suuragalna uma ahan nabi iyo dadkii muminiinta oo la jiray inay dadka mushrikiinta ah ilaahay dambidhaaf weydiiyaan qaraababa ha noqdeene markii ay u cadaatay kadib inay waxaa weyaan asxaabuuljaxiim ahlu naar inay yihiin markii ay u cadaatay kadib inay dambidhaaf weydiiyaan muxuu ah looma ogola lidaalika xadiidkan iyo xadiidka kale ninka nabigu yimi sal l slam oo yidhi ayna abi nabigu ka jeestay calayhi salat slam mar labaad yidhi ayna abi aabbahe xagguu jira markaasa nabigu ka jeestay mar saddexaad ah, ayaa wuxuu yidhi ayna abi markaasuu nabigeena wuxuu yidhi calayhi salat slaam abii wa abaaka fi nnaar aabbahay iyo adi aabbahaba naar ayay ku jiraan ayuu nabig yidhi sala allahu alayh ali wasalam marka hooyada nabiga calayhi slat slam waad ujeedaan nabiga dembi dhaaf inuu weydiista waxaa weeyaan weydiiyo waa loo diiday sidoo kale waxaa la mid ah nebi ibraahim aleyhi calaa nabiyina salaatu wasalaam wma kana istikfaaru ibraahima liabiihi ila can mawcidati wacadaha iyaah falama tabayana lahu anahu caduwu lilah tabara'a minhu waatuu rabbile subxaana wa tacaala nabi ibraahim waa tii aad ilaahay subxaana wa tacaala u baryey aabbihiis kadibna markuu inuu alla cadow u yahay ogaaday uu ka bari noqday weyaan waa tii nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam aayadda hore maa kana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiru mushrikiin walow kaanuu ulii qurba wa abi aalib markii aad islaamnimada ku kari waayey oo kadibna uu ku dhintay huwa calaa milati cabdilmualib uu ku dhintay gaalnimo uu ku dhintay kadibna la astaqfiranna laka maa lam unha dembi dhaaf ayaan ku weydiinaa ilaa mxuuliga kaa diido ilaa muxuu ahaa liga kaa diido oo nahyi uu iga kaa yimaado xaggaada inaan istiqfaar ku weydiiya ilah baan dambi dhaaf ku weydiina oo nabig yidhi alai kadibna ayaddan ay soo degtay marka axaadiistaasoo dhan waxaa laga qaadanaya marka in abu aalib oo nabiga calahi sl slam adeerkiisahay oo ahlunaar yahay waliba nabigeenna nas gooniyahan ayaa ku soo arooray oo marka la weydiiyey maxaad u tartay cabaas baa weydiiyey adeerka oo ku difaaci jiray maxaad u tartay markuu weydiiyey ayaa wuxuu yidhi labada rees madaarto oo muxua cagaha ayaa laba dhuxulood oo naar laga saaraya cadaabkiis waa intaa weeyaan markaasaa xanuunka haya ayaa maskaxdiisa u burinaysa weyaan ahlu naarka qofka ugu yar weeyaan fii daxdaaxin min annaar waa ti uu nabigu tilmaamay alayhi salat slam nasal allah asalama marka ninkaas iyo nabiga aabihii calayhi salat iyo nabiga hooyadii intaba ahlunaar weeyaan haddii koleyba qof qaraabanimada lagu jannayna nebi maxamed labadii dhashe waalid oo dhacaankooda iyo dhiigooda uu ku baxay ayaa waxaa weyaan ahlu naar oo naar galayaan marka eh, waxaa wey inaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa waad garanaysaan marka hanuunka ilahay baa iskale subxana wa tacala marka lidalika waad aragteen salaad kasta ihdina siraaط almustaqiim siraaط aladiina ancamta calayhim hayr almaqduubi calayhim wala اdaaliin arrintaa loola socda dad waxaa jira marka akhyaar ah, dad akhyaara waxaa jiraan qabaan in waxaa weeyaan nabigeena calayhi salatu salaam aabihii iyo hooyadii ay ahlu janno yihiin wax daliil aho macno lama ku hayaan lama haayo ta'wiilaad iyo ay u badan tahay waxyaabahay daliishana waxaa ugu weyn ina abii wa abaaka fi naar waxay leeyihiin markay ta'wiilinayaan abi abu aalib alujada ay leeyihin ina abi adeerka abo lahaa sooma watabactu millata aabaa'i ibraahiima waisxaaqa wayacquuba maa kaana lana whaakada marka waa la yihahd halkaas ay aadayaan laakiin la ijtihaada maca nas nas cad ayaa yeela oo nabigeena cala slam uu leeyahay hooyaday inaan qabrigeeda muxuu ahaa ziyaartaa lii ogolaaday inaan dembi dhaaf u weydiiyana waa lii diiday waa cad waxad wa waadix weeyaan waxa loogu diidaa waa gaalnimo un sooma wax kala meesha yeela weyaan aabihiin wuxuu yidhi abi wa abaak fi nnaar meel kale u dheerayoo loo aada ma laha nas allah asalama alcaafiya annaga kolley waxaan ka jecelnaa baabu fadli man maata lahu waladu faxtasab baabu fadli man qof fadliga ayuu baab yahay maata uu geeriyooday lahu isaga waladun canug oo faxtasaba kadibna ilaahay subxaana wa tacaala ajir ka xisaabsaday ayuu baabkan u baabya weyaan xadiidka lix boqol iyo saddexi kontonaad can abi hurayrata waxaa la wariyey radia allahu tacala anhu arda can nabi wuxuu ka wari sal slm nabigeenna qaala nabigeena inuu yidhi laa yamuutu ma dhinta limuslimin qof muslima alaaatun saddex uma dhintaan oo min oo fayalija kadibna u gala annaar naar u gala weyaan ilaa taxilata alqasami dhaarta ilaahay uu dhaartay subxaana wa tacaala xalaalowgeeda mooyane taxilata alqasamka waxaa weyaan ilahi wuxuu yihi subxaana wa tacaala wain minkum ilaa waariduhaa wain minkum adinki idinka mid miaha mid ilaa hadduu uu jiro waariduhaa naaru jahannam ayuu ku aroori doonaa weyaan waa lagu wada arooraya nin hal qof oo damaano haysta inuusan jahanamo ku arooraynin ma jiro weeyaan taxilataqasamkaas oo wuruudkaas arooritaankaasu ka aroora oo kadibna uma nunaji aladiina ataqow wanadaru الظaalimiina fiiha jahiya uu rabbi yihi wa tacaala kuwa alla ka baqi wa tacala ilahay wuu badbaadiyaa oo ay dul marayaan qaar sida ilbirqsida ay dul marayaan amaba hilaac oo kale barqiga qaar waxaa weeyaan farda aad u dheerayna qaar maxaa awr iyo eh, muxua gaadiid aad u socda qaar qof rag aad u socda qaar waxaa weeyaan eh, gurgurasho iyo muxuu ahaa dabaqkusiqitaan ay ku marayaan qaarna marka dhaawacmayan waa badbaadayan qaarna way ku dhacayaan nasal allah asalama walcaafiya marka waxaan kala jeedaa nin walbuu ka arooraya dhaartaas waxaanan ahayn oo kadibna ilaahay siduu ku marya uu mari doona intaanan ka ahayn naar ma gala yuu nabig yihi sala allahu alay ali waslm qofka isaga ah marka qofka ilmaha la jecel yahay wanaaggaas ay leeyihiin qofka haddii ay ka dhintaan ilaahay subxana wa tacala jannadaas ay ugu badalaa weyaan wfii riwaayati riwaayado limuslima muslim u sugnaatay ana rasul rasulka sal sl qaal nabigan wuxuu yidhi liniswatin haweeney oo min alansaari ree ansaareed wuxuu u yidhi لا yamuutu ma geeriyooda lixdaa kuna midiin alaaatun saddexoo min alwaladi caruura oo fataxtasibu kadibna alla ay agtiisa ka xisaabsata ilaa haddii ay dhacdo dakhalat iljannata janno ayay gashaa weyaan faqaalat imra'atun haweeney oo minhunna haweenka ka mid a ah waxay tidhi aw inayn naba allow nabi allow labana amaba labana aw inayni amaba laba oo laba haddii ay u geeriyoodaan inay janno ku hesho ayadna yaa rasuul lahi qaala haddii laba ay u dhintaan ayadna oo ilaahay u xisaabsata naar waa laga badbaadiya janna waa la geliya weyaan adii baabu baabun laa yuzakaa lama ahiro oo lama hufa oo lama amaana oo lama beriyeelo oo jannagalo waa lama yidhaahdo ama waa qof wanaag badan lama yihahdo axadun qofna qof inta la qabto kadibna muxuu nadiifiyo la yidhahdo qofkan waa beri waa nadiif waa ahlu janna waa ahlu khayr lama sameeyo weyaan oo arrinta ayad arrin ma ahan ayuu baabkan u baab yahay waa laga fiicanya arintayda xadiidka lix boqol iyo afar iyo kontonaad can waxaa laga wari ibn zayd alansaari khaarija ibna zayd horta magaciisa horta kunyadiisa waxaa la yihahda abu zayd kunyadiisa waxaa la yihahda abu zayd magaciisa waxaa la yihahda khaarija ibnu zayd ibnu thaabit ayaa la yihahdaa ibnu zayd ibnu thaabit ninkaas wuxuu ka yahay dad fuqaha ahaa dad fuqaha ahaa oo toddoba ah alfuqahaa sabca oo reer madiine aha todobada faqiih oo madiine lagu sheega fii zamanihim ayuu kamid yahay raximah ullah waana taabiciintu ka mid yahay wuxuu geeriyooday hijrada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam sagaal iyo sagaashankii boqolkii hal hal sana ayuu ka horreeyey sagaal iyo sagaashankii ayuu geeriyooday raximah ullah can khaarijata waxaa lagu yimi zaydin alansaariya ana umma alcalaa umma alcalaa gabadha la yidhaahdo saxaabiyadaas imraatu min nisaa'ihi mooyaane umulcalaa bint alxaari ayaa la yihahdaa umulcalaa bint alxaari ibnu haabit alkhasrajiya waa reer khasraj weeyaan gabadhaas waxaa la yihahdaa umulcalaa bint alxaari ibnu haabit alkhasrajiya alansaariya weyaan waa reer ansaaried culimada qaar waxay leeyihin oo mutarjimiinta qaar waxay leeyihiin khaarijaha laftarkiisa oo xadiidka ka warina amaba soo guurina mxuu ahaa hadalkeeda hooyadii weyaan waa ikhtilaaf baa ku jira abcan laakiin qaal baa saala weyaan can khaarijat bni zaydin waxaa la wariyey alansaariyi ree ansaarid ahaa ana umacalaa umulcalaa imraatun waa haweeney imraatan haweeney weyaan oo min nisaa'ihim haweenkooda ka mid ah qad baayacat la mubaayacootay annabiya nabiga la mubaayacootay ahbarat waxay u sheegtay hu khaarija waxay u sheegtay ana cumaana bna madcuun maan ibni madcuun saxaabigaa la yihahda radia allahu tacala anhu arda daara waxaa soo u soo duulay oo u soo xagmaray lahum iyaga sahmuhu leebkiisii iyo qeybtiisii fi sukna xagga dejinta xiina goortii aqracat ay qori tuuratay al ansaaru ree ansaareed sukna almuhaajiriina muhaajiriinta inay dib u dejin u sameeyaan ayaa iyaga xaggoodu soo maray weeyaan macnaheeda macnaha xadiidka waxaa weeyaan niminka reer qureysheed ama muhaajiriintii maka ka imaaday markay madiine imaadeen waa dad soo qaxootiyoobay laakiin qaxootinimo ilaahay dartii loo qaxootiyoobay weyaan oo muxuu ahaa ikhtiyaari ah oon ijbaari ahayn diinta allah inay u nusrayaan ay u soo qaxootiyoobeen muhaajiriintaas iyaga ah, markay magaalada madiine yimaadeen oo meel layskuga keenay raggii reer ansaareed waxay go'aan ku qaateen in nin walba nin uu muxuu ahaa qaato ood la wareego ood gurigiisa geysto ood xoolihiisii iyo nooloshiisii iyo dhan walba la qaybsada ayaad go-aan qaatay kadibna nin walba in la qoro tuurtahay noqotay loo qori tuurto hebel loo qori rito markii la qori ritay cumaan ibnu acuun marka qorigiisa wuxuu anagu noo soo duulay fiirsayleeda ilahay baa noosoo waxay ka dhigaysaa shay nasiibood ilaahay subxana wa tacaala ayaga aad gooni ahaan u siiyey oo nicmo iyo khayr iyo wanaaga ah. halkaasay ku bishaaraysan arka ana cumaan ibnu madcuun daara waxaa usoo duulay lahum iyaga sahmuhu sahmigiisa iyo leebkiisa ayaa usoo duulay fi sukna dejinta ama dibudejinta iina goortii aqracat ay u qori tuuratay alansaar ree ansaareed sukna almuhaajiriin ragga muhaajiriinta inay muxuu ahaa dejiyaan oy dibidejin u sameeyaan markay u qori tuurteen weyaan qaalat waxay tidhi gabadha umulcalaa umm waxay tidhi fa sakana wuu degay cindanaa agtanaga cumaan ibnu macuun wuu degay weyaan wuunala degnaaday fashtakaa kadibna markuu muddo joogay ayuu xanuunsaday fa maradnaahu waan jaraajinay amaba xanuunka qofka marka muddada uu haayo dadka muxuu ahaa la jira oo dhaqaaleeya oo xanaaneya ayaa tamriida la yidhahda weyaan xataa idaa tawfiya markuu mxuu ah tawfiya xataa idaa tawfiya goorta la oofsaday oo malaglmowt uu nafta ka qaaday wajacalnaahu waxaan marka gelinay fii iyaabihi dharkiisa ayaan mxuu ahaa gelinay weyaan oon dul saarnay wajacalnaahu waxaan yeelnay fii iyaabihi ay fii daakhili iyaabihi dharkiisa hoostiisa ayaan gelinay weyaan dahala waxaa soo galay rasulla rasulka al soo galay faqultu waxaan idhi raxmat ullah calayka dushaada allaha yeela aba saaib yaa aba saaib kunyadiisa abu saaib ahayd weyaan aba saaib yaa aba saaib saaib aabihiisow fa shahaadatii markhaatadayda calayka dushaada aan markhaati kaca laqad akramaka allaahu la wallaahi baan ku dhaartay akramaka allahu ilahi wuu karaameeyey aylada weyaan fa qaala liya nabiyu nabigu wuxuu ii yidhi marka umulcalayaa dhihi wamaa yudriiki maxaa ku ogeysi ana allaha alla weyne akramu inuu karaameeyey yaa kuu sheegay inuu degay ma cilmiqaybkaad ogsoon tahay yaa ku sheegay inuu allah ka raamay subxaana wa tacaala waa lagu qabsaday arrintii faqultu waxaan idhi laa adri ma ogsooni faqaala liya nabiyu nabigu wuxuunacam laa adri ma ogsooni biabi aabbahay ayaan ufdika kugu furna anta adiga ummi hooyaday yaa rasul rasulka allow faqala rasul wuxuu yidhi amaa cumaanu cumaan miya faqad jaahu waxa u yimid wallaahi ku dhaartay alyaqiinu yaqiintii baa u yimid wacbud rabbaka xataa yatiyaka alyaiin weeyaan wainii anigana la arju waxaan u rajaynaya lahu isaga alkhayra khayr baan u rajaynayaa ilaahay baan khayr inaad ka hela aan ugu rajaynaya weyaan wallaahi baan ku dhaartee nacam wallaahi baan ku dhaartee ma adri ma ogsooni wa ana anigana rasuululahi rasuulkaa la'aan ahay maa yufcalu bihi cumaan wixii lagu samaynaa in la jannayn doona in la karaamayn doona in ise la yeeli doona aniga waxba kama ogsooni laakiin in loo waxyoodaa dhici karto marka nabiga loo waxyooda markaasuu leeyahay abubakar fi ljanna cumar fi اljanna cumaan fi اljanna bashiru biاljanna wahaakada cibaaraadkii kala duduunaa oo muxuu ahaa nabigan uu saxaabada ugu bishaareeyey iyo muxuu aha malaa'igta ayaa tudilu biajnixatiha garbaheeda ku haraynayso iyo kuwa gooni ahaan markii labigan loo waxyood unbuu ogaan karaa laakiin ka hore ma garan kara qofka ahlu jannada iyo qofka ahlu naarka qofka la karaamay iyo qofkaan la karaamaynin saasuu nabigeena cadayna sal sl waa nascad qaalat waxay tidhi fa wallahi baan ku dhaartay laa uzaki ma hufa oo ma ammaana axadan qof bacdahu isaga gadaashi abadan weligay weeyaan wa axzananii waxaa i murjiyey dalika arrinka asaga waa i murjiyey weyaan oo arrinkaas aan kala hordhacay oo ilaahay baan u markaad kacay inuu karaameeyey arrintaa laiska ilaaliya marka arrin khatar weyaan qaalat waxay tiri fanimtu waan saaxday fa uriitu waxaa lii tusiyey licumaana cumaan waxaa lii tusiyey caynan il ayaa lii tusiyey oo ruyadaan ku arko weyaan tajri socoto weyaan il biyood ama il socota waxay ahaataba ahata il socota oo cumaan leeyahay ayaa tusiyeyruada ligu tusiyey fajitu waxaanu yimid ilaa rasulilah baanu yimid faahbartu waanu sheegay arrinta ayadahayd baanu sheegay faqaala wuxuu yidhi dalika arrinkaas camaluhu camalkiisiio ilahay u socodsiinaa subxaana wa tacaala ila waa muhaajir muhaajirka iyo mujaahidka iyo jawaanib badan oo waxaa weya fadaa'ila aad rabbi subxaana wa tacala aad ku sheegay oo nabigeena u caday alayh slat oo ay ajirkooda ayaa ka ayaa jira weeyaan marka arrintan marka waxaa la dadka qaar qof ayaa jidka alla ku dhimanaa subxaana wa tacala isagoo mujaahid ayuu dhimanaya markaasaa waxa leeyahay shahiid masxamaan inuu shahiidii maxaa ku ogeysay waadna garanaysaan axaadiid badan ood soo marteen ama aan soo mari doonno insha allahu tacaala oo noo imaan doonta oo nabigeena u diidaa sal l slm rag raggi ugu dagaalka badnaa oo nabiga safkiisa ka dagaalamayay abubakr cumar cumaan cali ka garab dagaalamayey oo gaaladii la hubay oo la dagaalamayey oo waxa weeyaan shahiid muxuu ahaa shahiidnimo inay ku dhinteen ay u muuqatay kadibna nabiga uu yidhi huwa fi naar ahlu naar wayaan u yidhi oo meeshii ku dhintay ayaa jira oo badan oo qaaran soo qaaraan soo mari doona marka arrintaan marka in la yidhahdo hebel shahiid maa qutila shahiidan sax maahan arrintayda naxtasibuhu shahiidan cinda allah annaga waxaan xisaabsanaynaa oon ka rajaynaynaa oon filanaynaa inaad allaagtiis shahiid yahay intaasaa dhaafin marka adi xuduudda aad waa rajayn nabi maxamed a xuduuddaa dhaafi waaye xaggeed u dhaafaysaa marka arrimaha iyaga marka arrin waxaa weyaan loo baahanya in dadka lagu tarbiyeeyo oo runtii lagu degdegan weyaan baabun annahyu reebid iska reeba ayuu baab yahay can sabi lamwaati dadka dhinta in la caayo oo wax laga sheegay in laska reeba ayuu baabkan u baabiyo weyaan xadiidka lix boqol iyo konton iyo shanaad can caaishata waxaa la wariyey radia allahu tacala an wardaha qaalat waxay tii ummi lmuminiin qaala nabi nabig wuxuu yidhi sal l slem laa tasubuu ha caayina alamwaad dadka dhinta hacaayina weyaan oo muxuu ah aflagaada iyo xumaan iyo ahlunaar saas kan kale fisqi badnaa iyo waxaa baabka hagelina fainahum iyaga qad afdow waxay gaareen ilaa maa qadamuu waxay hormarsadeen gacantay ku hayaan haddii wanaag ay la imaadeen wanaag wuu ka horeeya haddii ay xumaan iyo dhibaato la imaadeen xumaanta gacanta ay ku hayaan marka baabka isaga ah waxaa weeyaan hayeelina arrinta ayada waxay dhibaysaa dadka noola oo ninkii aabbihiis la caynayey ama walaalkii la caynayey ama ninkii xaaskiis la caynayey amaba xaaskii ninkeedii la ama ninkii ilmihiisi la caynayey wahaa kada way dhibaysa marka qofkan nool umbay dhibaato u tahay qofkan muxuu dhintay wuxuu aad kasbaday waa gaaray waxba isku dambaajin hana cayni weeyaan alkitaabu alcaashir kitaabka tobanaad azakaatu zakada iyo wasadaqaat sadaqooyinka ayuu kitaabkan u kitaabiyo weeyaan alfaslu اlawalu fasalka koobaad azakaatu alwaajibatu zakada waajibka ayuu baabka mxuu aha fasalkan uu fasal yahay baabun azakaatu zakada min arkaan islaami islaamka arkaantii ay ka tahay ayuu baabkan u baabyo weeyaan xadiidka lix boqol iyo lixii kontonaad abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu anhu arda qala wuxuu yidhi hurayra lama twufiya markii la oofsaday rasuula rasulka all sal l wa kaana u ahaaday abubakrin kaanadan waa taamo weeyaan tii muxuu naaqisada ahayd oo waxaa weeyaan tarfacu lisma tansab alkhabar maaha tan waxaa weeyaan mafcuul waxay qaadanaysaa faacil ay qaadanaysa weyaan oo wa kaana ay qaama u istaagay abu bakrin abu bakr uu istaagay khilaafada muslimiinta radia allahu tacala an arda oo wa kafara uu gaaloobay man kafara qofka gaaloobay oo min alcarabi carab ah faqaala cumaru cumar wuxuu yih radi allahu tacala an arda kayfa sidee baad tuqaatil ula dagaalamaysaa annaas dadsee ula dagaalamaysa dadkaan dadkaan eh, zakada diiday see ula dagaalamaysaa weyaan abu waqad qaala walxalqad qaala uu yihi rasul rasulka alla sal l slm uu yidhi umirtu waxaa la ii faray an uqaatila annaas dadka inaan la dagaalamo xataa yaquuluu ilahy ka yidhahdaan laa ilaaha ila allah kelima tawxiid kale ay kaga dhawaaqan weeyaan faman qaala qofkii yidhahdo faqad asam wuu iga ilaaliyey minii xaggayga maalahu maalkiisa u iga ilaaliyey wa nafsahu naftiisna wuu iga ilaaliyey ilaa biaqihi islaamnimada xaqiisa mooyane islaamnimada xaqiisa lagu leeyahy mooyane wa xisaabu xisaabtiisana cala allahi alla ayaa ahaata weyaan faqaala wuxuu yidhi abu bakr wallahi baan ku dhaartay la uqaatilanna waan la dagaalamay waan la dagaalamay man fara qof kala geeya bayna asalaati salaada iyo zakaat zakada kala geeya fa ina azakaata zakada xaqu lmaali maalka xaqiis weeyaan wallahi baan ku dhaartay low manacunii hadday iidiida ii diidaan canaaqan waxar yar canug yaroo ariga ayaa oo muxua dhadig ah ayaa la yidhahdaa low manacunii haddii ay diidaan canaaqan waxar kaanuu ay ahaayeen yuadduunahu yuadduunaha kuwa muxuu ahaa oo guta ilaa rasul rasulka sl slm laqaataltuhum waan kula dagaalamaa calaa manciha diidda ay diidaan ayaan kula dagaalamaa weyaan oon ku dilaya oon ku laynaya qaala cumaru radi allahu tacala wuxuu yidhi fawallahi baan ku dhaartay maa huwa ma ahaanin ilaa an shara ilaa an qad sharaxa inuu alla sharay ilaa an qad sharaxa inuu sharxay allahu alla weyne sadra uu u waasiciyey jeclaysiiyey sadra abi bakrin abi bakr xabadkiisa iyo laabtiisa radia allahu tacala anu arda fa caraftu waxaan gartay marka anahu alxaqu arrinkaas qira arka arin abubakr uu ku dhegdhega haddii aanba mar inay taan ogaaday waxaan ogaada u yidhi in arrinka aad xaq yahay lianna abubakar waad garanaysaan waa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ninkii aad ugu tagay muslimiinta weyaan biamaaraat iyo calaamooyin badan ayaad nabiga ugu tagay inaad khaliifka muslimiinta isaga noqon doona culimada wax badan bay u deliishadaan oo xawaadi badan iyo arimo iyo dhacdooyin iyo hadalla iyo afcaal uu nabiga sameeyey u dambaysay inuu yii nabiga markuu geeriyoonay muru abaa bakrin falyusali binaas abubakr fara salaad ha dujiya caaisha iyo dhawaaqayaan waxay leeyihiin nabi allow abubakr waa rajul asiif waa nin muxuu aha qalbi nugul markuu meeshaaad booskaada istaago dadka oohin darteed la maqashin karin marka dambe wuxuu yidhi muruu abaa bakrin falyusali binaas ayana way kusoo celeliyeen ina kuna sawaaxibi yuusuf ayuu riwaayadka nabi ku yidhi nabi yuusuf muxuu ahaa islaamihii dhibay oo muxuu ahaa warka ku celcelinayo dhibka badnaa ayaad la nooc tihiine muxuu waatuu nabiga ala slam iyo meelo badan oon la koobi karin marka ninkii asaga ahaa wixii aad qalbigiisa ilahi u sharxay ood ku dhegan yahay inaad xaqii aan ogaaday ayuu leeyahay radi allahu an arda walafdu muslimin muslim lafdigiisa wuxuu ahaa low manacuunii haddii ii diidi lahaayeen dabarka wa fii wahuwa riwaayatu cinda buhaari riwaaya buhari u wariyen dabarka waxaa weya neefka geele ah luguhiisa waxyaabaha xerga lagu xiro lagu celiya ayaa la yidhahdaa dabarka inta labada logood ayaa inta laga xirag ku dhegan kadibna aad uma socon karo turqya tartiib buu usoconaya meel dheer ma gaari karo mata marka lugihiisa ay furan yihiin waxaa weyaan dhowr kilomitr maalinta goynaya laakiin markii uu dabran yahay xitaa socodkiisa laftarkiisa uu muuqanaya oo qofki in raadiya damca eh, aad bay ugu fududahay inuu helo weyaan ti uu nabigeen uu ku tilmaamay alayhi slat slaam kalibil mucaqala qur-aanka markuu hayntiis uu ka hadlayay geel dabran oo kale waatay nabigu uu mxuuah ku tilmaamay calayhi salatu wasalaam baabun imu maanic zakaa qofka zakada diido dembigule ayuu baabkan u baab yahay xadiidkii lix boqol iyo toddoba iyo kontonaad can abi darin waxaa la wariyey radia allahu tacala an arda qala wuxuu abi dar intahaytu waxaan gaaray ila nabiy nabigaan gaaray sal slm qaala wuxuu yidhi nabigeena marka markaan u tagay waladii allihii baan ku dhaartay nafsii naftayda biyadii gacanti ay ku sugan tahay ow amaba waladii allihii baan ku dhaartay laa ilaaha ilaa xaq loo caabud uusan jirin hayruhu asaga midaan ahayn ama ayrkii aw kamaa xalafa ama siduu nabiga ku dhaartay ama cibaaradaasuu yidhi ama tii ka horraysuu yidhi ama mid kaluu yidhi oo dhaar ah intaba maa min rajulin nin ma jiro takuunu ay u sugnaatay lahu isaga ibilun geel aw baqarun ama ballo aw hanamun ama ari laa yu-addii aanan gudanin xaqa xaqeeda aanan gudanin ilaa hadduu jiro utiya waa la keena biha utiya waa lala imaada oo la keena biha geeli arigi iloodii yowma alqiyamati maalinta weynaan ay ugu weynaan badnayd takuunu ay haata wa asmanahu ay ugu buri badnayd tatawhu kadibna waxay kula dul istaagaysaa biakhfaafiha lugaheeda iyo khufkeeda kula istaagaysaa wa tantaaxu waxay ku xartinaysaa oy ku dhufanaysaa biquruuniha qarnigeeda iyo geeseeda ay ku dhufanaysaa weyaan khufka haaliban geela loo isticmaalaa xaafirkana waxaa loo isticmaala looda iyo faraska iyo wixii la ah loo isticmaalaa weyaan geese geelma geesuu geel geese lahan geela geese ma lahan ee wuxuu ku muxuu ahaa waa lugihiisu kula istaagaya madaxana wuu ku dhufanaya weyaan kulamaa jaaat kulamaa jaazat mar markay gudubta aakhiruhaa geelaas iyo arigaas iyo loodaas neefka u dambeeya markuu gudba e ruddat calayhi awaluha geeli kii u lagu soo celiya geeli iyo arigi iyo loodii fayl bay ku jiraan saasay umarayaan way ku tumanayaan waxaa weeyaan way hertinayaan kadibna midkaana hawsh ka dhammaysana wuu sii gudbi kii kala wahaakada wahaakada wahaakada intii ay ahayd markii ay dhammaato kii u dambeey uu kasii baxa kii u horreeya hadda lagu soo celinaya saas ayaa lagu wadi weyaan subxana allahi alcaiim ayb kulamaa alla goortii jaazat ay gudubta aakhiruha kii u dambeeyey ukhraha kii u dambeeydha cafwan ruddat waxaa lagu celiya caleyhi dushiisa ulaha kii u horreey weyaan yuqda ilaa laga guda bayna annaas dadka maxuu ilaa laga kala xukuma bannaankaas ayuu saa u yeelaya oo lagu cadaabay weyaan fii yowmin fii yowmin miqdaaruhu konton sana hamsiin alf sana ayb maalinta qiyaama oo muxuu aha carasaadka qiyaama konton kun oo sano ayuu la tooyay weeyaan konton kun oo sano la tooyahay xadiidka lix boqol iyo sideed iyo kontonaad can abi hurayrata radi allahu tacala an arda qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul nabiga wuxuu yidhi sal slam rsulkeena man ataahu llahu qofka alla uu siiya maalan xoolo uu siiyo falam yu-addii aanan gudanin zakaatahu zakadiisa muhila waxaa loo tusaaleeyaa oo loo soo taagaa lahu isaga yowma alqiyaamati maalinta qiyaama shujaacan shujaac shujaac muxuu yahay waa abeesada keeda ragga a ah shujac loo yaqaana shujaacan ay xayatan dakaraa shujaacan abeesa laba ah weeyaan aqraca ee bidaarlah sunti siday sunta ay mxuu ahay u socotay u socotay u socotay ayaa timihii ay madax ka qaaday weeyaan aqraca ee muxuu ahaa timo diiran lahu waxaa u sugnaaday zabiibataani laba gees ayaa usugan laba gees weligiin miyaad maqasheen muxuu ahaa abeese geesalah zabiibataan laba geesoodle subxaana allahi alcadiim nacam laba muxuu ahaa hilib oo halkaa ka soo baxa oo sida geesihii u taagan weeyaan oo hilba ahaana laakiin sida geesihi u taagan yuawiquhu kadibna uu ku duubaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama saasuu ugu duubsamaa weeyaan uma intaa kadib yaahudu bilih zimayhi labadiisa daan ayuu saa u qabtaa weyaan labadiisa daan ayuu saa afku gashtaa yacnii wuxuu lijeeda shidqayhi labadiisa daan uma yaquulu wuxuu dhihi doonaa ana maaluka ani maalkaada ayaan ana kanzuka aniga bangigaada ayaan ahay uma tala wuxuu akhriyey walaa yaxsabanna aladiina kuwii yaynan u malaynin yabkhaluuna bakhaylan walaa yaxsab aladiina yabkluuna maa aataahum allahu min fadlihi huwa khayra lahum bal huwa sharu lahum sayuawaquuna maa bakiiruu bihi yowma alqiyaama saas ayuu ahri weyaan saas ayuu akhriyey ayuu muxuu ahaa nabigan ahri calayhi salaatu marka dadka ayaga oo maalkooda muxuuay ku bakhaylayaan oonan zakada ka bixinaynin saas ayaa marka aakhirkooda ay noqonayaan saas ayaa lagu cadaabaya weyaan saasuu nabigeena cadayna sal allahu aleh waali waslem baabun almaqaadiir qadarka iyo eh, inta ama kista alwaajib ay ku waajibays fiiha iyada zakaad zakada baabulmaqaadiiri qadarka ayuu baab yahay alwaajibi ay ku waajibays fiiha iyada ama waajib fiiha iyada zakaad zakada bayna qowsayn wuxuu geliyey annisaab nisaab nisaab ayaa la marka zakada miiqay ku waajibaysaa boqol kunoo shilin hadii aan haysto kenya oo bangi aan dhigto oy sanad ka soo wareegto zaka waajibaysa jawaabta adinkaa ldinka rabaa aan ku yarnasanay boqol kun oo shilin ama kun doolar ma waajibaysaa oh, maya haye boqol kun lacag aad u badan sooma mashaayikh haye way ku waajibaysaa nacam boqol kun amay ku waajibayn soomaali kenya waxay haatan noqota boqol kun o lacag somaliya ma ku waajibaysaa sheekh muuse nisaabka ma gaaraysaa a laba boqoloo kun shan kun o lacag kenya a haye sheekh axmed ya nisaabka meeqaa weeyaan axsantu taqriiban siddeetan iyo shan garaam oo dahab ah ku dhufta maanta meeqay joogtaa ya saddex boqol taqriiban haa meelahaas meelaha weyaan marka adinka qiyaasta waxay noqonaysaa siddeetan iyo shan garaam oo dahab ah ayaa waxaa weyaan lagu dhufanayaa marka inta ayada qofkii sanad ay usoo wareegto ayaa ka bixina weyaan nisaabka weyaan xadiidka lix boqol iyo sagaal iyo kontonaad can abi saciidin waxaa lagu radi allahu tacala an wada qal wuxu abi saciid qaala nabi nabigan wuxu yidhi sal l slem laysa ma ahanin fii maa duuna khamsi awaaqin shan uqiyadood wax ka hooseeya sadaqatun sadaqa ma ahanin weyaan zaka sadaqada bimacnaa zakaat ayaa loola jeeda weyaan khamsa awaaq awqiyada waxaa la yidhaahdaa afartan dirham waa afartan dirham ayaa waxaa weyaan marka waxay noqonaysaa laba boqol oo dirham laba boqol oo dirham wix ka yar ee zaka lagama rabo weyaan maxaan marka hadda u niri fidadii hadda aad looma isticmaalo fidadii aad looma isticmaalo qiimaheediina mundabit maaha inkastoo ayada masaakiinta u roontahay oo culimada qaar waxay yidhahdeen alarfaq bilmiskiin ma dahabkiia wax lagu qiimeeyaa mise waxaa lagu qiimeynaa fidadii marka la yidhaahdo culimmadu waxay leeyihiin qaarkood alarfaq bilmiskiin miskiinka sidau dhimirinti badan oo hadda laba boqol oo gram laba boqol oo mxuu ahaa eh, oo gram oo fidla tusaalahaan ama laba boqol oo mxuu oo dirham waa lacag aad u yar lacag aad u yar wa haddii marka loo bedela lacag lacagtan caadigoon isticmaalno saddex boqolon kuma dhawaanaysa mana gaaraysa waa lacag aad u yar laakiin maba taqaanaanba annagana maba naqaanaba hadda laba boqol oo dirham oo dirhamka runta ahaa dirhamkan dubay iyo hafiirinina dirhamka sharciga laga hadlayaa marka dirhamka isaga ah muxuu gaari karaa ma taqaanaan cid taqaana ma nagu jirtaa waa maya laakiin siddeetan iyo shanta graam oo dahabka ah nin walba kalkuleedku hadda la soo baxay suuqa miiquu ka joogaa telefono diri wuxuu joogaa taqriiban afar kun saddex kun iyo iyo shan boqol saddex kun iyo afar boqol dhammaantiin waa wada taqaana dumarkiiaa moog tahay idinku wada dhegan waxa weeyaan waa iska baabka waa la yaqaana ragga marka aad bay u yaqaanaan calcumuum marka waxaan kala jeedaa masalada marka in lagu qiimay dahabka keenaysa alarfaq fiirinta waxaa ka hoos maray mxuu ahaa fidadii ayaanba aad loo aqoonin waa culusta marka marka dahabki inuu lagu taqayudo ayaa haboon nisaabkaas khamsi awaaqin shan awqiyadood oo laba boqol oo dirham sadaqatun sadaqa lagama rabo weyaan laysa mahani fii maa duuna khamsi awaaqin shan awqiyadood oo laba boqoloo dirham ah wixii ka yar sadaqatu sadaqa ma ahanin zaka weyaan walaysa mahani fii maa duuna khamsi dawdin shan halaad wax ka yar sadaqatun zake ma ahan walaysa ma ahan fii maa duuna khamsi awsuqin shan ritirar wax ka yar oo muxua ah cunno ahna ma ahaanin zake weeyaan sadaqatun zake ma ahaanin wasqiga waa lixdan saac lixdan suus weya lixdan saac weyaan saac laba kiilo iyo rubac iyo wixla midka ku dhufsada adinka marka xadiidka lix boqol iyo lixdanaad can cabdillahi bni cumar waxaa lagu radi allahu tacala anhuma can nebi wuxuu ka oray sal slam qal nabigan wuxuu yidhi fii ma saqat samaau samada waxay waraabisay walcuyuunu indhaha iyo biyahana socda ay waraabiyeen aw amaba kaana ahda caariyan geedaha xidadahooda biyaha kusoo cabaan oo cambada iyo geedahaas mxuu ahaa iska talaalan oo waraabintaan u baahnayn alcushur toban meelood marka loo dhiga hal meel baa laga rabaa weyaan toban meelood marka loo dhiga wixii ka soo baxay haddii toban jawaan ay ka soo baxay tusaale ahaan tobankaa jawaan hal jawaan ayaa laga rabaa tusaale ahaan laakiin waa inay gaarto intii aan sheegnay oo ahayd intii aan sheegnay oo ahayd shan ritiran halkii mxuu ahaa wiskigana waxaa weeyaan waa lixdan saac lixdan saac waxaad ku dhufataan laba kiila iyo iyo rubac ku dhufto yaqay noqonaysaa intaan wadnaan inka sugayna qofkaa ku dhufto ya ya aan wadna marka inta aan eh, xisaabiyan ayaga qofku ha xisaabiyo ayib wamaa suqya wixii lagu waraabiyey binadxi waraabin iyo in xoolaha iyo muxuu aha amaba ha noqdo e, geelaha lagu waraabiyo amaba e, matoorada ha lagu waraabiyo amaba e, daawaadka loo cusub ha lagu waraabiye wixii waraabin oo gacanka waraabin lagu waraabiyo nisfu cushri toban meeloodkaas marka loo dhiga hal meel meesha ayaad ahayd oo halkii muxuu ahaa meel oo tobanaad ayaa lasii kala qaybina oo nus laga dhigaa weeyaan saas ayaa lagu bixinaa sakadeeda baabun baabkan wuxuu baabay firikaasi dukufaareedka ayuu baabku kaanbaabiyey alkhumus inaad shan meelood hal meel laga rabo ayuu baabkan u baab rikaaska waxaa la yidhahdaa gaaladii hore oo qabl islaamka ahaa waxbay duugi jireen waxyaabahaas muxuu aha qofka dahabka iyo waxyaabahaas iyo ay duugan jireen duuga isaga qofka ilaahay subxana wa tacaala uu la kulmiyo oad ilaahay siiyo subxaana wa tacaala oo calaamo islaamiya len shuruud badan bay leeda abcan oo kutubafiqiga aad looga hadlaan ilahay uu la kulmiyo shan meelood hal meel ayaa marka laga bixinaya intii kale marka waa la wareegaya weyaan xadiiska lix iyo inkastoo masalo khilaafi ay tahay oo ma dowladda qaadani mise qofkii helaa qaadani masaladana laga hadla xadiidka lix iyo kow iyo lixdanaad can abi hurayrata waxaa lagu radi allahu tacala an arda ana rasul rasulka al sl sl qal nabigan wuxuu yidhi alcajmaa'u mahadashada iyo xayawaanka jubaarun waa hadur weeyaan neefka aan hadlaynin oo xayawaanka geela ariga looda qofkii ay dilaan oo ay ku istaagaan ama hartiyaan qofka isaga ah waa hadur dankiis weyaan qofkii xoolahana lagama rabo walbiiru ceelkiina jubaarun waa hadur weyaan gurigaadaad ceelka dhex qodatay maadan ku tacadinin meel jidka ma aadan qodin wamaa ilaa daalika kadibna qof ku dhaco ku dhintay waa hadur isna dam lagama rabo qofkii walmacdinu macdinti iyo meesha macdanta laga qodana oo gurigaada gudihiisaad macdan ka qodatay oo meel macdan aad ka qodatay ceel iyo waxbaad ka qodatay oo kala soo baxaysay waa qof ku dhacay adoon mxua tacadinin ama meeshii meel saxaan ahayn ka qodin meel saa ka qoday kadibna qof ku dhintay waa sidoo kale dad kaaga shaqaynayey dadka ayaga ahaa ceelkii meeshii ayaa kusoo duntay tacadina maadan samayn oo adawaat asalaama wixii badbaadada alaabta looga taglo dhan waad la imaaday laakiin qadara dhacay way ku duntay ayadna saasoo kale waa hadur weyaan intaas ayuu nabigeena cadday sal allah alay slm waxaa u dambey marka maxalushaahidka ah waa firikaaji duukufaareedkana oo gaalada waxyaabihii ay duugeen oo la helayna alkhumusu an meelood hal meel ayaa laga bixinaya kadib inta kale waa la isticmaalaya weyaan baabun laa zakaata zaka lagama raba fi lcabdi addoonka iyo walfarasi faras addoon gacan kuma hayna allaha keeno io farasba weyaan farasna laftirkiisa hadda waa sii qarni zuulaya xadiidka lix boqol iyo laakiin booska faraska waxaa ku jira baabuurti soddon baabuur qofka hadduu intuu samaysta soddonkaba uu muxuu ahaa isku babadesha maalin wal mid buu qaadani inkastoo israaf noocama ay geli karta laakiin calcumuum qofkii waa u bannaan inuu mxuu ahaa soddon baabuur sabtiga mid buu qaadani ama taarikh kow ramadaan mid buu wataa maan taarikh sideed somaan kii sideedaadu wataa markii soddonkuu dhamaada dana kii koobaad soo bilaabaya qof noocaas samay miyaa la ark miyaa la ark weli boqorka bornaya mxuu ahaa saas si ka daran baabuurtiisna waa dahab waana muslim ka warrama ninka asaga baabuurta dhan uu leeyahay waa dahab diyaaraddiisa uu wata gudahada dhan waa dahab kuraastuu ku fariisana waa dahab sariirtiisa waa dahab muslimiintana baahi udhimanaya waana muslim ka waran boqorka bornay markaas mandhad wuxuu leeyahay wuxuu yidhi eh, islaamnimadan ku xukuma kitabka qur-aankan qaadanay <laughs> maad dhegaysana maya ninka asaga waa boqorka bornay google ku qora akriya amaba sawiradiisi iyo waxaad arka marka qofka isaga marka zake ma laga rabaa waa soddonka baabuur isticmaal uu talagelay iib kama raba ganacsi kama raba danka ma kalahan waa muxuu wuxuu ka rabaa inuu ku raaxaysto besa zake laga rabaa ya waa maya fardina waa mid laakiin waa laga haboon yahay sax ma aha xaqiiqatan sax ma aha arrin khilaafulwlaa weyaan khilaafulwlaa baabun adducaau duca loo duceey liman ataa la yimaada bisadaqatii sadaqadiis qofka keen in loo duceeyo baabku arbaab u yahay xadiidka lix boqol iyo saddex iyo lixdanaad can cabdillahi bni abi awfa waxaa la wariyay cabdilaahi ibna abi awfa magaciisa miyaa taqaanaan magaciisa waxaa la yihahdaa aabihii isaga cabdilahi weyaan aabihii waaa la abi awfagaas abi wa waxaa la yihahda magaciisa calqama ibnu khaalid ayaa la yihahdaa calqama ibnu khaalid ibn اlxaari alaslami kunyadiisa saddex shay baa laisugu khilaafay abu mucaawiya iyo abu ibraahim imaam اbukhaari wuxuu le abu ibrahim ba la yihah jazma bidalika abu muxamedna waa lagu sheegaa isaga oo cabdilaahi ah iyo aabbihi oo abu awfa ah labadaba waa laba saxaabi cabdilahi wuxuu geeriyooday hijrada nabigeena alayh sla slam sideetankii magaalada kuufa ayuuna geeriyooday cabdulahi bn abi awfa magaciisa calqama ibnu khaalid ibnu xarit alaslami weyaan qaala wuxuu yidhi cbdullahi bn abi awfa kaana nabiyu nabigan waxaa sal slm idaa ataahu marka yla yimaadaan qowman qola bisadaqatin sadaqadooda markay u keenaan zakadooda weyaan sadaqada inama asadaqaatu lfuqaraa marka nusuusta kitaabka inta badan waad aragteen nabigeena calayh slat slaam khud min amwaalihim sadaqatan waxaa weeyaan wamaa ilaa dalika marka lafdiga sadaqada haaliban markay soo aroorta sadaqada loolama jeedo muxuu ahaa haaliban taawuc loolama jeedo loolama jeedo laakiin markay culimada ay ka hadlaan fiqhiga iyo ahlucilmiga markay sadaqa ka hadlaan fii aklabiha waxay ula jeedaan sadaqada naafilada ay ula jeedaan weyaan sadaqada taawuca ay ula jeedaan weyaan kaana nabiy nabigen wa sal slm idaa aataw marka u yimaadaan qowman qola bisadaqatihim sadaqadooda iyo zakadooda qaala wuxuu dhihi jiray allaahuma allahyow salli u naxariiso calaa aali fulaan reeaali fulaan u naxariiso weyaan reer muxamed u naxariiso saasuu nabiga dhihi jir alai sl slam fa ataahu waxaa u keenay abi aabbahay oo abi awfa ayaa wuxuu u keenay bisadaqadiisa u keenay faqala wuxuu yidhi allahuma allahu salli u naxariiso calaa aali abi awfa abi awfa reerkiisa u naxariiso ayuu nabig yihi sala allahu calayhi waali wasalam marka sadaqada marka qofka bixinta uu bixiyo in bedelkii duco loo geliyo waa hadyi nabawi ah rabbina muxuu ah wuu faray sal allahu aleh ali waslem waa arrin lisfaray oo lisaga baahan yahay lidaalika culimmada waxyaboohiye waad aragteen markii qof yaa tabarucay oo masjidkan dhisaynaa amaba sadaqa ama qof miskiinoo kansar qaba halkaa taagan sadaqa yaa bixiyey ninbaa wuxuu leeyahay melyan baan bixiyey kadibna in laga aamuso liskaga dhaqaaqa sax ma aha qofka melyankaas ama boqolkaas kun meel adagu kasoo bixiyey waxdirat alanfusu shuxa weyaan oo nufuufta nufuuf sideedaba yani bukhliga uu ku eh, muxuuha lamaanan yahay oo nafti iyo bukhliga waa dad wax isku lamaanan weyaan isla socda marka booska asaga ka soo rujiyey qofka iyo xanuunkeeda in duca iyo muxuu aha iminaan iyo loo geliyey oo wax loo baahan yahy lidalika nabigana sal slam waa ti rabbi yihi subxaana wa tacaala waxaa wey wasalli calayhim min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum wa tusakiihim biha wasalli calayhim kadibna cilada maxay tahay ina salaataka sakanun lahum marka arinta ayada waa hadi hala yaabin marka culimada inta ay meeshaan istaagaan lacag un guraan guraan guraan kadibna un bahasho un saa usii daynan hala yaabina laakiin in laga codsado sheekhow duceey la yihahda waa khilaafu lawlaa ayadna khilaafu lawlaa weeyaan sheekh halkaas lagu duceey halkaas lagu toosada bix ilaahay subxana wa tacala isaga u jeeda wuxuu u arkaa waxba waxaa ku ixraajin ummadda inay haddii marka lagu duceeyana dee waa khayr wanaagsan weeyaan hay ma joojina hada wallahu aclam wsala allah waslm ala abdi rasuuli mustafa